marka maymuun iyo wiilkiisuna waa nimanka qolada caawa ah aan ka sheekayn doono iyo duradii faatimiyada la dhihi jiray iyo ilaa duruusta nimanka asaaska iyo lafdhabarka u ahaa ee soo tilmaamiyey haddaba maymuun waxay joogay koonfurta ciraaq isaga wiilkiisa inay arrintu lafdhabar iyaga u yihiin nimanka ismaaciiliyada ah laftooda hadda joogaya kuwii horaba waxaynu soo sheegnay inay qirsan yihiin waxaa ka hadlaya arrimahaas nin la yihahda abuxaakim araazi oo qarnigii afraad dhintay oo kitaab azina la yidhahdana wuxuu leeyahay ina abalkhaaabi min muasisi madhabi ismaaciili ninka abulkhaaab maxamed ibni qlaas la yihahda wuxuu ka mid yahay dadkii aasaaskii usoo dhagax dhigay madhabka ismaaciiliga kitaabka muqadaska ismaaciiliyada ugu weyn kutubtooda ummul kitaab la yidhaahdo oo uu leeyahay isla abuxaakim araasigaasi uu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 ninkaasaa isna ka hadlay oo wuxuu leeyahay qaybta faatimiyiinta ay ka qaateen ardadii abilkhaaab sida maymuun iyo raggiisa alqadaax baa wuxuu ui ina maymuuna alqadaax ninka la yidhaahdo kaana faylasufan wa caaliman min ablaqi culamaai casri nin falsafadanoo ku dheereeya culimadu wakhtigiisana raggii ugu ka midu ahaa wa min acdami waadici usus alxarakati alismaaciiliya raggii ugu waaweynaaye xarakada dhaqdhaqaaqa ismaaciiliyada u dhagax dhigaygu ahaa wacalaa yadihi wayadi awlaadihi isagoo gacantiisa iyo gacanta carintii u dhalay waax ku waayay u ahaa in haadihi alxarakatu fii dowri sitri alawali xilligii hore la isqarinayey waxay ku bislaatay ku kacday xarakadada dhaqdhaqaaqa ismaaciliyadu mamiin alqadaax wiilashiisii niintay sii dhaleen wiilasha uu sheegaya kuwa ay dhaleen lasee ugu kacday dibbaan insha allahu tacaala ka tilmaami doonaa sidoo kaleeto waxaa isla arrintaa lafteeda ka hadlaya ninka la yidhaahdo alimaam albaqrizi oo la soo noolaaday dowladdii faatimiyiinta waa isaga laftiisa tilmaamaya in ninka la yidhaahdo maymun alqadaax iyo wiilkiisu ay qayd ay qaateen kitaabkiisa alkhuab waxa ku leeyay maqrizi raximah llahu tacaala wuxuuhi maymun alqadaax wuxuu lahaa ibna yusama cabdallaahi kaana caaliman bisharaa'ici shareecada xmuu ka yaqiinay وقد وضع سبع دعawاaت dacwad toddoba darajo la marayo ayuu la dejiyo isaga hadlifay yatadaraju linsaanu fiiha qofku uu tartiib tartiib usii gudbayo koga midba midda kale xataa yanxalla can iladyaari kulliha ilaa diinahoo dhan uu ka baxo diingaanu din islam ilaa qof ka baxo wayasiira mucailan ibaaxiyan uu noqdo mid mucail oo wax ilaahu jiraan rumaysnayn ibaaxiyan wax ka xaaraam abaanu jirin Ah uga xaaraam in jiraan rumaysnayn laa yarjuu sawaaban walaa yakhaafu ciqaaban aan rajina aakhara sawaab iyo jannana aan rumaysnayn cadaab iyo naarna aan rumaysnayn oon ka baqayi wa kaana yadcuu ila imaami muxamed bni ismaaciil ismaaciil ibni jacfar wiiloo dhalo maxamed la yidhahday imaamuna dadka ugu yeeri jiray wa saara lahu ducaatun dad isaga madhabkiisa ugu yeerayu soo saaray fajaa ila albasrati basra yimid walaa basra ila ciraaqa faacilka amrigii arrintii sidaa la ogaaday faharada fasara minha ilaa salamiyati salamiya suuriya ku taalla oo shaam uu cararay wuxuu ku dhalay buleeyay axmed layidhahdaa u dhashay odayga cabdulaahi haabaa dhintay ee cararay wiilkiisii axmed baa hawshiisii halkii ka soo bilaabay axmed baa soo diray rag ciraaq u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 yihiin si ilan ay isaga soo dhowaadaan bayna u bateen waxay dowlad dawlad intee soo baxday way ahaayeen markii dambe waa nimankii dadka tujaarta bidcadda noqday muddo dhowa labaatan sano ilaa soddomeeyo sana ah baa jidadka laga maryaayey waa nimankii xujaynta shaam ka soo xajiray dhexda intay u istaageen waxay xoolo wateenna ka qaatay waxay dumar arkeenna afduubtay oo kursaday waxay rag arkeenna laayey ahaayeen maalinkii dambe dawlal cabaasiya isku dhaceen hijradii markay laba boqol sagaashan iyo afar nimankii afarad ibnu cusmaan ilqaashani dikrawey uu zaciimka junuudi ahaa hogaanka dagaalna axmed ibn alqaasim uu ahaa waa laga adkaaday dikraweyna waa la soo qabtay baqhdaad baa la keenay saddex boqol iyo kow hijradii markay ahayd baa la daldalay oo la dilay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 wey axwaaz waa ciraaq qeyb qayb ka midoo qayb caraba wey laa isaguna caka axwaaz kama soo jeedine dhinaca faristu ahaa laakiin inuu isqariyo meesha uu ka soo jeeda darteed wuxuu la baxay xuseyn ilahwaazi ninkaasi kuufuu soo aaday kuufa wuxuu kula kulmay baadiyaheeda ninka lahaa xamdaan qurmud ibn lashcab ninka ari buu la joogay kutubta waxay soo guuriyeen haddaba isagoo ari la joogay yimid safar baanaga nin culimo aan ahay buu yidhi fikirkii waxaan baarsanaa waxay sheekadu dhex martay socotay socotay socotayba wuu ku qanciyey culimo waxay soo xala soo guuriyaa sheekooyinkii dhex maray qaybo badan oo ka mida waktiga naga qaadanaysaa ballamo markuu ka qaaday intaasoo dhaarood uu dhaariyey arrintiisa inuu qarinayo arrin muhiima ay tahay weligeedna waxaa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 qabaail xira carbeed ay gelinayaan inta kale caqayl baan ka jeednaa cabaas baan ka jeednaa cali baan ka jeednaa intaasaan leeraynaa inteena kale laakiin asharaaf ninka marka la yidhaahdo waad mujtamaca muslimiinta inagu sagaaldaa taqaanaane qofka waxaa loo soo dhaweynayaa horta waxaa laga filaayo khayr wey marka labaad qofku xasuusta iyo qiyaciqiiminta loo qabaa alubeytka nabiga jacaylka la jaceliya salaatu wasalaam baa qofkii si gaara ah loogu dabacayaao loogu soo dhaweynayaa waxaan shaki ku jirin in badanoo shayaaiina baa markay arkeen caaqifada muslimiinta ay u hayaan bay ka faa'iidaysteen saa darteed mamuul qadaaxee farisiha carruurtiisa dambe ahlu beydka iyo carruurtii faatimi inay yihiin bay sheegan doonaan oo dowladdooda faatimiya u bixin doonaan dad badan baa halkaa ka soo galay marka marka ahlubeytka lagu beerlaxuusaday xabdaan qurmud nin akribaajiyo oo adagnayu ahaa fikirkiibuu qaatay kuufuu deganaa guriguu dhisay daarulmujri u bixiyey xilligaa waxay ahayd laba boqol toddobaatan iyo sideed hijradu markay ahayd shanse konton salaadoodna waa in la tukadaa la yidhaahdeen konton salaadood baa la tukan jiray habeenkiiyo maalintii masoo tukanaynay soo shan ma ah waxay yidhaahdeen kontankii maalintii ereysa nabiga waxyaa loogu sheegay samada intaan la masakin aan la yaraynin kontankiibaanu tukanaynaa beedeen konton salaadood bay tukan jireen muddada inta ay joogeen wax yar kadib ninka xuseynilah hawaazi la dhihi jiray iyo kooxdiisii waxay u wareegeen dhinaca baxrayn ilaa bariga sacuudiga gobolka ixtiraa la yidhahday usoo wareegtay madabkoodii madabkii way ka soo wareegay waxa uu madax noqday kooxdii u horreysay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 iyo kow markay ahayd xilligaasoo la dilay xasan ibnu zahran waa xilliga la dilayo dikraga ninka la dhihi jiray isagoo maxbuusa la dilayo xilligaasoo xasan ibnu zahran iyo saciid aljaraadi dhintay saciid aljaraadi laakiin intaanu dhimanin beer iyo dhac iyo kibadooyo badan buu sameeyey waxaana madhabkooda ku aasas nasaarki doono waxaa muslimiinta sheeganaya oo dhani diidkoodiiyo dhiiggoodiiyo xoolahooda inay xalaal yihiin haweenkooda iyo ilmahoodana la adoonsan karo madhabkaas waa madhabka aasaaskooda ah xilkii waxaa qabtay xasan ibnu baaraam kadib caqiidada waa ka hadli doonaa fikirkooda laakiin ka taariikhaan jiritaankoodii baan rabaa tilmaamo waxaa qabtay wiilkiisa sulaymaan ibn alxasan abu taahir la dhihi jiray ninkaasoo ninkii aad khatara u ahaa dawladdu xilligiisi aad buu xoogeysatay jasiiradda carabta badankeeduu qabsaday ilaa shaam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 istaagayuu seeftiisa ku ciyaaray meydkiina ceelka zamzamkuu ku duray kacbadana waa dumiyey maradiisii sirka suli saarayna wuu ka jeexjeexay xajarul aswadkiina wuu qaatay wuxuu geeyey gobolka bariga sacuudiga ixsaan la yidhahdo warsaldhiga iyo baxreyn waa la yidhaahdo ilaan baxreyn mantiqatu lixsaan markii taarikhda hore laga hadlayo baxrayn iyo ixsaan waa dhulka meesha isku yaalla halkaas la geeyo oo saldhigga dowladdiisii ahayd muddo sideed iyo toban sano ama labaatan sanoa say muarikiinta iyo taariikhragga taariikhda qoraa su khilaafsan yihiin buu la maqnaa hadda kacbada haddaad tagtaan miyadoo xilliga xajka fursad u heli maysaan ninkii fursad u helay ufaysan dhaguxu saddex qaybood buu kala jaran yahay oo dhaxda wuu isku jefsan yahay soomaalida qasas badan bay xajarasan ka sheegtaa kuwa dabada aragda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 ka duulay qaraamitada ahaabaa la soo jabiyey sookadii jiri gurashay bilaabeen abu taahir xilligaasu dhintay ninka abu taahir la dhihi jiray xilligaasu dhintay wiilkiisaa xilkii lagu wareejiyey markuu xoogay tabardarro dareemay in lasoo riixayo wuxuu isku dayay inuu gacansaar la yeesho alkhilaafa alcabbaasiya si ay ugu yaraaha heeliyaan markii uu ka soo baxay erayga akhiraa cabaasimiintan xilay la yeelanaynaa baa kacdoon gudaha kaga kacay oo xilkaa laga qaaday waa la casiray laba nin baa loo dhiibay oo magacyadooda lagu sheegaa in la yidhaahdo jacfar iyo isxaaq labadii nin awooddii ay soo yar celiyeen iyagii baa isku dhacay marka anaa iyo gaabalkama dambaystaa yeelan iyaanaa yeelan maamrida laba nin xukun ay u sugin yihiin isku dhacdaa isaacaday sooma marka iyagoo isku dhaceen baa nin qabaalka cabdilqisbara ka dhashay oo walaaga deganaa dadka sunadaan ahaa ba wuxuu kaalmo ka dalbo go-aansaday buu la dagaalamay nimankan maadaama xilligan iyo tabarbeereen laba codsi dirsaday qoladii salaajiqada la dhihi jiray marka shahni la dhihi jiro madax ka ahaa codsi kaalmo uu dirsaday inuu caawiyo qoladii cabaasiyintana kaalmuu dirsaday labadaba ciidan bay u soo direen taakulayna ninkii baa la dagaalamay markay taariikhdu tahay saddex boqol lixdan iyo toddoba buu soo aftiray dowladdii ka jirtay dowladdaasina halkaas ku dambaysay markay dhibaatooyinka intaa leeg ilaad kay tiro badan haysteen qayb saddexaadna waxaa dowlad ay ku yeesheen dhulka la yidhahda yaman oo ninkii amiir axmed baa la dhihi jiray markuu xuseen al ahwaazi halkan usoo diray laba ninna wuxuu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 nasashada intuu horta ilaahnimada sheegay midnadinimuu sheegtay muarikiintu waxay sheegayeen in badan inay maqleen raggii xilligiisi joogay isagoo goobta fadhiyo salaada markii loo aadama laleeyahay ashhadu ana caliya min alfadli rasuulullah laleeyahay isagiina uu fadhiyo haddaba kuwa nabinnimo sheegta madaxa soo ma jiraan sumaydaan maqal qadaafinu nabinimo sheegta maydaan maqal madan dhegeysani barnaamijka telefisyoonka la wareysanayey muddo hadda anma sideed sano sagaal sano ka hor inay tahay saxafiyiintii u yimid ee lagu yiri yaa nabiya saxraa nabiga saxrahu hal raacayta alghanam ari baracdi baa weligaa markaasuu foo qosnay wuxuu leeyahay hal min nabiy ilaa waqad raca alghanam managa aan raacin ma jirta nabigii saxraa ari baracday baa leeyahay foo qosnay wuxuu yiri oo managa aan ari raacin baa jira taamayaan maqal ajia duli horeaatan ninkasa aan ka shaki qaban miyir qaamsi waalaya caliyu alfadli waxaa lagu aadaami jiray markii hore ashhadu anna caliyata alfadli rasuulullah markii dambena waraaqahaasuu qori jiray awxiri min baasiti ilardi wadaaxiha wamuzalzili ljibaali wamursiha caliyi min alfadli ilaa cabdihi addoonkiisa ku socotaa fulaanaha wuxuu sameeyey ninkaa haddaba habeen heesana uu tiriyo heesuu tiriyo baan qaariga in akriyey waan xifdi kari waayo wax wala qaab daran wey midda kale waxaan ka baqay haddaan xifdiyo inaan maalin aanoo carabkooda ku soo baxday habeenkaasi wuxuu yidhi waa habeen khamriga waa bannaan waa la cabbi karaa rag iyo haweenku waa isu firi inta meesha isugu timid nin ninmaa ka xiisan kara ma laha miday gacantaa gaadhay weeye habeenkaas si fiican baa loo nastaa gabaynu tiriya markaas buu tiriya la qaadayo markii habeenkaa la raaxaysanayo wuxuu yidhi wagani hazaazayka uma tribi khudi dufta haadihi wadribi wahaadaa nabiyu baniyi carubi tawallaa nabiyu banii haashimi reer yacrub nabigoodii ka dhashay aniga way qabiilkiisii nabigii reer bani haashim waa tegay wakhtigii simiga durbaanka intaad gaala garaac oo intaa isruxday weliba si fiican u mirqaan buu yidhi wamin fadlihi zaada xilla sabri fadliga nabiga reer bani yacrib waxaa ka mid ah caruurta in wax laga doonta inuu baneeyey axalla albanaati maca alummahaat gabdhaha dhashay iyo hooyooyinkana waa ku xalaal buu yidhi wahadihi shariicatu hada nabi tani waa shariicada nabigan likulli nabiyin madaa sharcati nabi kastoo tegay shareecu leh waxata siyaama falaa tatcadi soonkii uu kaa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 asaga kaaba qabiil ahay oo sunni ahaa arrintan aad uga xumaaday baa xoolo badan siiyey magaalada dhan marka laga bartay baa duqii caliy bnu fadli ahaa baa maalinkii dambe waraa kaalay dhiig baad iga baadaadina waxoogay waad isarsari waad idalaandali wuu ogaa in la baarayo marka madaxiisii wuxuu ka soo buuxiyey baashuu ku dalaandali lahaa buu soo qaatay madaxana sun buu ka soo buuxsaday timaha markuu yimid gacmaha dhaq baa la yidhi marka iska bedel baa la yidhi waxyaabo badan baa lagu sameeyey bahashan aad waddada ugu daraangalayso adugu muudsaa la yii waa muudsa waa sameye markuu yidhi okay haddaysane buu wax xoqanaya intuu iska dhigay madaxa siinbiye bahasha waxay dhaheen dakhtar iyo boolis lalama codlowda weligaa sun baa laga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 illahawaazi iyo ximdaan qurmiga uu isaga soo saaray ee ugu diray dhinaca yamanna inuu xasan ibni xawshab iyo caliy bn alfadli u soo diray kadibna uu ka soo dabadiray abu cabdilaahi shiici buu ka soo dabadiray isagana meel suuriya ku taalo salamiya la yidhaahda iyuu ku dhuumanayey isagii marka uu dhintay wiilkiisa uu xusein la dhihi jiray baa qabtay xuseynkiibaa dhintay wiiluu sii dhalay oo saciid la yidhaahdo cubaydilaahi ilmahdi la bixi doona marka waa saciid ibni xusein ibni axmed ibni cabdilaahi ibni maymuun ibni daysan alqadax alfarisi wey farisia wey ninkaa weeye ninka sheegan doona inuu min waladi faatimata ka mid yahay aalubeyt yahay aalubeyt inuu yahay iyagoo dowladoodu taagan tahay iyo culamada muslimiintu waxay fatwoodeen intay kulamo badan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 baa ka roon yaman intaa tagto oo qoladan xijaaj iyo makiyo madiiniya daayif iyo joogta lagu kaaseeyo lagugu soo hubeeyo halkan yaman ay ku soo taabtaan alh taasaa kuu dhaantay yidhi dhaxda wuxuu iska dhigay marka magaciisii saciid ma bedelay cubaydillaahi ilmahdi buu la baxay wuxuuna soo aaday oo wuxuu yidhi cumraan aadayaa xagga ayaa bakuu soo qaaday goortuu xijaaj yimid ee laga furayey yaman buu agga u jireeyey waxaa ka fallaagooday lataliilkii fariis baa agga uga fallaagooday fariis cali ibnu fadli buu ku biiray oo gabayadii raggii tiriye meeshaa raggii ku baaba'ay uu kamid noqday wakaa isaga waxba kaga noqon mayno oo iska heeso iska cabo soonka iyo wixii wixii raggaasu ku jiray ciidillah ilmaadi xagga markii uu tegey